ulmadu ka dhigriye cawiya subahu bulshadu ka dhex tume cayaaraha sharafay heedka hooyagankulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka kulanka k n n wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay abba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn somaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h brimer wolod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha kudhiib mar kale ismaqal wanaagsan dhegeystayaal waa khamiista ardax ku aasatan tahay bisha sebtembar sanada qodobada barnaamijka kulanka kudhegeysan doontaan waxaa kamid ah qaramada midoobay oo ka degeysa saameynta isbeddelka cimilada oo qaarkood ay keentay in dalal badan ay la dhacayaan dabeylo duufaano iyo qaar kamida ah dalalka caalamkooba dhulgariiro ay ka dhaceen ad degeysan doontaan dhexdhexaadnimada turkiga wax badan ayay ka tartay ayaa leeyahay sida ay qoreyso al-jaziira waan soo qaadan doonaa warbixinta oo ku aadan sida turkigu u maareeyey khilaafka ruushka iyo ukrein iyo sida uu saaxiibo oo leeyahay labada dal uu dagaal kala waad dhegeysan doontaan waxaad kaloo maqli doontaan xubnaha ka shaqeeya arrimaha bini'aadantinimada iyo qaxootiga uu ku guulaystay abaalmarinta nobelka loo yaqaano oo la bixiyo qodobadaas kuwa nagu soo kordha xubnihii joogtada warar gudaha iyo dibadda ayaad dhegeysan doontaan ee mar ku soo dhawaada kulanka k n n

dadka xumoo tashiilka layna kala dila xansigooda oh, ma ogoli geesigii xilqaadkiyo xaq ku diri sidaan ahay

حيابي العلم تبكى بس بتبكي لو شاف ولي مدى حد ريسه

heerkiisa mudan baa sharaf lagu xurmeeyaa aan xaq dhowrna caashaqa yaree kale ayaa liswadaasada heystan ay ku luuqaynayaan finaaniinta xasan aadan samatar iyo shankaroon axmed eerada heystan waxaa iskale allaha u naxariistee abwaan maxamed cali kaariye lahankana waxaa saaray axmed nuur jaangow allah u raxmade oo heysii la qabtay kii ee furban noogu ahayd barnaamijka kulanka ka keynan maantaoo kale sagaalka febraayo sida aad la wada socotaanba waa asaaskii idaacadda kulmiye hada sheekada anaa wataye ninkii ugu cimriga weynaa dunida hadda ugu cimriga weynaa hee boqolabaataniyotoddoba sanoo haddana uu ku dhintay adeerow sheekada sheekada iiga duso kumaanan oranin dalka hindiya sowma inuu hadda yahay dalka ugu dadka badan dunida waa ogsoonnahayoo dalka shiinahu hadda dhow koobka ka qaaday warba ninka uu loo diray eega warniyow nin badan baa tahay jaamacaday ka soo baxday dhegaysta daacadahoo barnaamijka kulanka knn baan ahay ma anaan garannin aqoon xo kaa dahsoon la socoshada caalamka madadaaladu waa ku dheer barnaamijkuna waa kulanka knn isiiya shaaraf ciheeda hohoyaday timahadaabidkaha ku noolo bulshadu ka qaybaha hore barnaamijka kulanka ayaan guda dhegeystayaal aynu ku bilownay magaalada dhuusanreeb ee xarunta galmudug waxaa lagu fashiliyey banaankeeda hore gawaari qaraxyo laga soo buuxiyay oo la doonayo in lagu dhibaateeyo shacabka magaalada dhuusamareeb iyo sidoo kale hay-adaha amniga iyo ciidamadaba waxaa gawaari walxaha qarax laga soo buuxiyey ka warhelay hay-adaha amniga xukuumadda soomaaliya gaar ahaan kuwa galmudug kuwaasi oo markaa fashiliyey sida la wariyey qaar ka a ah askarta ayaa waxa ay markaa rasaas ku fureen gawaari walxaha qarxa laga soo buuxiyay oo doonaya inay si xooga kusoo jiedhaan baraha kontaroole laga soo galo magaalada dhuusamareeb hase ahaatee ciidamada amnigu ayaa markaa fashiliyey oo banaanka ay ku qarxeen gawaaridii mid ka mid a ah askarta oo lagu magacaabo galad ayaa waxa uu markaa u dhigay gaari cabdibila ah gaari walxaha qarxa laga soo buuxshay iyadoo oo markaa uu ka sheekeynayo siday ugu suura gashay inuu markaa fashiliyo gawaarida qaraxa waa kan galad bismillahi raxmaan raxiim otomasintiin eh, anaga shaqo qaran ku jirno saaka waabarkii markay ahayd waddada aeroboortka looga leexdo ugaasnuur aeroboorti ee caasimada galmudug waxaa nooga soo baxay laami waxaa soo fugo laba niir oo isdaba socoto middii hore markaa aniga baabuurka laamigu igu goonaay laba askariya iga horreeyey labadii askariya baabuurka joog dhaheen waa uu joogu diiday xabaday ku bilaabeen waa uu joogi diiday gaarigaa la kala wareegi waa ka hortegi gaarigiian turus kugu dhufte waa iga awood badiyo gaarigii saxiib ka bata waa nabsadiido aniga u soo riixa gaaribaa i reexa marka arkan u reexayo gaariga hal mar iga kala wareegay daaqadduu turis iga qabta markaasuu geesgees ii reexa geesgees markuu ii reexaya arka waa ka booda gaarigii laba loob markaan ka qarxiyana waa u qarxaayo anigii arkay marka gaariga waa kala wareego sararta naga soo reexay oo arkay gaarigu ii soceen dhexna layga reexay layga gedi rabo waa ka degay gaarigii qorigeen ka degay booskii xataa waa dhex tegay kabacdii laba loob markaan banjiriyey waa qarxa gaarigii oo usiri ma socon kartid labadii baabuur halkii ku baabeen maan ummada soomaaliyeed ee ka soo horjeeda ururkan xaasidinta ee arxanka daran ee khawaariijta waxaan ugu kula ballamayaa kula dardaarmayaa in ay ka xoreeyaan dalka iyo dadka iyo diinta codkaasaad maqlayseen waxa uu ahaa galad oo ah askarigii ku dhiiraday inuu markaa isku dhigo gaariga qaraxa siday ee waxyaabaha qaraxa laga soo buuxshay oo al-shabaab ku doonay inay ku qarxiyaan magaalada dhuusamareeb balse isagoo xeeladihiisa gaarka isticmaalaya askarigan uu naftiisa u huray sidii markaa uu ku baajin lahaa in gaarigaasi aan gudaha u gelin dhuusmareeb laguna qarxin dadka rayidka ah iyo hay-adaha amnigaba dhinaca kale maxkamadda gobolka banaadir ayaa ku dhawaaqday natiijada kama dambeysta ay kasoo baxday garmaqalka iyo dhageysiga eedo musuq maasuq oo loo heystay mas-uuliyiin ka tirsan hay-adaha kala duwan ee dowladda gudoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir saalax cali maxamuud ayaa ku dhawaaqay xubnaha la xukumay sanadaha lagu xukumay qaar markaa lagu waayay eedeymaha cadeymahoodana ay ku filnaa waayeen sidaa darteedna xoriyadooda dib loo siiyey waa kan gudoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir oo shaacinaya natiijada maxkamadda gobolka banaadir ay ka soo saartay dhageysiga eedaha musuq maasuqa oo in muddo ah soo socday xukunka maxkamadda maxkamadda gobolka banaadir waxay eedaysane cabdulaahi maxamuud cosoble ku weyday qodobada kale ah lala sii ariyo fardiisa kooaad xarafkiisa baa xeerka ciqaabta soomaaliyeed iyo qodobka lala ariyo ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed iyo qodobka labaad fakradihiisa koowaad labaad iyo saddexaad oo lala akhriyo qodobka labaatan iyo sideedaad qodobka labaatan iyo sideedaad faqradiisa koowaad ee sharciga ka hortaga lacagdhaqida iyo maalgelinta argagixisada jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxayna eedaysana cabdulaahi maxamuud cosoble ku heshay si waafaqsan qodobka qodobkaa faqradiisa labaad xarafkiisa ja ee xeerka habka ciqaabta soomaaliyeed qodobka faqradiisa koowaad ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed waxayna ku xukuntay hal sano oo xariga waxay eedaysana cumar macalin nuur cali kuweyda qodobada kale ah lala aqriyo lala sii aqriyo qodobka sagaalaad faqradiisa koowaad xarafkiisa baa iyo qodobka sadexboqoiyo lala aqriyo xeerka ciqaab soomaaliyeed iyo qodobka labaad faqradiisa koobaad labaad iyo saddexaad oo lala akhriyo qodobka labaatan iyo sideedaad faqradiisa koobaad ee sharciga kahortaga lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxayna eedeysana cumar macalin nuur cali ku hesha si waafaqsan qodobka boqollabaataniyoafar faqradiisa labaad xarafkiisa ja ee xeerka habka ciqaabta soomaaliyeed qodobka laba boqolkonton iyo kow faqradiisa koowaad waxayna ku xukunta hal sano oo xariga saddex waxay eedaysanaysaa axmed xasan cabdinuur ku weyday qodobada kale ah lala aqriya lala sii aqriya faqradiisa koowaad xarafkiisaba ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed iyo qodobka lala aqriya xeerka ciqaabta soomaaliyeed iyo qodobka labaad faqradihiisa koowaad labaad iyo saddexaad oo lala sii aqriya qodobka aad faqradiisa koowaad ee sharciga ka kahortaga lacagdhaqida iyo maalgelinta argagixisada jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxayna ku heshay saabir xasan cabdinuur qodobka xeerka ciqaabta soomaaliyeed waxayna ku xukuntay saddex sano iyo lix bilood oo xariga ah. afar waxay eedaysanay aadan maxamed cabdi kuweyda dhammaan qodobadii lagu soo eedeeyey ee xafiiska xeerlaalyaha guud ku soo eedeeyey kuwaasoo kale ah lala ariyo lala sii akhriyo soddoiyo sagaal faqradiisa koowaad xarafkiisa baa saddex boqollixdanix saddex boqoliyo lixdan lala akhriyo toddobaatan iyo kow iyo qodobka labaad faqradihiisa koowaad labaad iyo saddexaad oo lala sii aqriya qodobka labaatan iyo sideedaad faqradiisa koowaad ee sharciga kahortaga lacagdhaqida iyo maalgelinta argagixisada jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxayna dib ugu celisay xurriyadiisa xukunkan cidda aan ku qancin waxa u furan racfan ku siman inta sharcigu tilmaamay maxkamadda gobolka banaadir waxay eedaysane abuukar maxamed cali ku hesha qodobada kale ah lala aqriyo xeerka ciqaab soomaaliyeed waxayna uga xukuntay saddex sano oo xarig ah lala aqriyo xeerka ciqaab soomaaliyeed waxayna uga xukuntay saddex sano oo xarig ah waxayna uga xukuntay laba sano oo xariga ah. waxayna ku xukuntay wadar ciqaabeed oo dhan sideed sano oo xarig ah. shan maxkamaddu waxay ku weyday qodobada kale ah faqradiisa koowaad xarafkiisa baa iyo qodobka labaad faqradiisa koobaad iyo saddexaad oo lala aqriya labaatan iyo sideedaad ee sharciga ka hortaga laagdhaqida iyo maalgelinta argixisada jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxay si waafaqsan qodobka farada labaad xeerka ciqaabta soomaaliyeed ka joojisay eedaysanaha qabashada shaqo dowladeed si joogto ah labo waxay eedaysana cabdiqaadir cabdi socdaal kuweyda dhammaan qodobadii uu ku soo eedeeyey xafiiska xeerlaaliyaha guud kuwaas oo kale ah faradiisa kooaad xarafkiisa ba ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed iyo qodobka xeerka ciqaabta soomaaliyeed qodobka lala akhriyay xeerka aqaab soomaaliyeed iyo qodobka afaraad iyo kontomiishanaad ee sharciga maareynta maaliyadda guud iyo qodobka labaad faqradhiisa koowaad iyo saddexaad oo lala akhriyay qodobka labaataniyo sideedaad ee sharciga ka hortaga lacag iyo maalgelinta argagixisada jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxayna dib ugu celisay xorriyaddiisa saddex eedaysane maxamed aadan cabdulaahi waxay ku weyda qodobada kale ah lala sii akhriyo ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed iyo qodobka afaraad iyo konton ee sharciga maaraynta maaliyadda guud iyo qodobka lala akhriyo xeerka soomaaliyeed iyo qodobka labaad fikradiisa koobaad iyo labaad koobaad iyo saddexaad oo lala akhriyo qodobka labaataniyo ee sharciga ka laagdhaqida iyo maalgelinta argagixisada jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxayna eedeysanay maxamed aadan cabdulaahi ku heshay si waafaqsan qodobka faqradiisa labaad xarafkiisa ja ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed qodobka iyo shan faqradiisa koowaad xeerka ciqaabta soomaaliyeed oo lala akhriya qodobka afartaniyoabaad faqradiisa afaraad ee xeerka maareynta maaliyadda guud ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxayna ku xukuntay sideed bilood oo xariga xukunkan cidda aan ku qancin waxaa furan racfaan ku siman inta uu sharcigu tilmaamay maxkamadda gobolka banaadir waxay eedaysana cabdiraxmaan cabdikariim ibraahim oo maqano ah ku weyday qodobada uu ku soo eedeeyay xafiiska xeerlaalyaha guud ee kale ah xeerka aqaabi soomaaliyeed xeerka aqaabi soomaaliyeed iyo qodobka aad faqradiisa koowaad xarafkiisa baa ee xeerka aqaabi soomaaliyeed iyo qodobka labaad faqradiisa koowaad labaad iyo saddexaad ee sharciga kahortaga laagdhaqida maalgelinta argagixisada jamhuuriyadda federaalk baarlamaanka soomaaliya waxay eedeysana cabdiraxmaan cabdikariim ibraahim oo maqano ah ku heshay qodobada uu ku soo eedeeyey xafiiska xeerlaaliyaha guud ee kale ah lala akhriyo xeerka ciqaabta soomaaliyeed waxayna uga xukuntay afar sano oo xariga waxayna xeerka ciqaabta soomaaliyeed waxayna uga xukuntay saddex sano oo xariga waxay eedeysanaha si waafaqsan qodobka faradiisa labaad xarafkiisa ja xeerka habka aqaabta soomaaliyeed ku heshay qodobka xeerka habka aqaabta soomaaliyeed waxayna uga xukuntay labo sano oo xariga waxayna ku xukuntay wadar ciqaabeed dhan sagaal sano oo xariga waxayna si waafaqsan qodobka kow xeerka habka aqaabta soomaaliyeed oo lala akhriyey qodobka faradiisa labaad ka joojisay qabashada xafiis dowladeed si joogto ah labo waxay eedaysane cabdiwaaxid muxsin ibraahim oo maqano ah kuweyda dhammaan qodobadii uu ku soo eedeeyey xafiiska xeerlaalyaha guud ee qaranka kuwaas oo kale ah lala aqriyolala sii aqriyay faqradiisa koobaad xarafkiisa baa xeerka ciqaabta soomaaliyeed iyo qodobka xeerka ciqaabta soomaaliyeed iyo qodobka labaad faqradiisa koobaad labaad iyo saddexaad ee sharciga ka hortaga lacagdhaqida iyo maalgelinta argagixisada waxayna ka beri yeeshay eedaymahaas saddex waxay eedaysane cabdulaahi maxamed cali kuweyda dhammaan qodobadii uu kusoo eedeeyey xafiiska xeerlaalyaha guud kuwaasoo kale ah lala ahriyay lala sii akhriyay faqradiisa koowaad xarafkiisa baa ee xeerka aqaabta soomaaliyeed oo lala sii akhriyay qodobada labaiyo tobanaad afartaniyo lixaad faqradiisa koowaad iyo qodobka konton iyo shanaad ee sharciga maareynta maaliyadda guud iyo qodobka lababoqolsideetaniyo faqradiisa koowaad lala akhriyay toddobaataniyo kow ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed iyo qodobka labaad faqradiisa koowaad labaad iyo saddexaad ee sharciga ah ka hortagga lacagdhaqida iyo maalgelinta argagixisada waxayna si waafaqsan qodobka labaatan xeerka habka aqaabta soomaaliyeed dib ugu celisay xurriyadiisa afar waxay eedaysane maxamed cadan mukhtaar cabdiraxmaan ku weyda dhammaan qodobadii uu ku soo eedeeyey xafiiska xeerlaalyaha guud kuwaas oo kale ah kow lala toddobaatan iyo kow lala sii ariyafaqradiisa koowaad xarafkiisa ba xeerka aqaab soomaaliyeed oo lala sii akhriyo qodobka labayo tobanaad afartan iyo lixaad faqradiisa koobaad iyo qodobka kontoniyo shanaad ee sharciga maaraynta maaliyadda guud iyo qodobka faqradiisa koobaad lala sii akhriya ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed iyo qodobka labaad faqradihiisa koobaad labaad iyo saddexaad ee sharciga kahortaga lacag dhaqida iyo maalgelinta argagixisada jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxayna si waafaqsan qodobka ee xeerka habka ciqaabta soomaaliyeed dib ugu celisay xorriyadiisa xukunkan cidda aan ku qancin waxaa u furan racfaan ku siman inta uu sharcigu tilmaamay xukunkan waxaa la gaara maanta oy taariikhdu tahay bishii sagaalaad gudoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir saar cali maxamuud ayuhaa oo si rasmi ugu dhawaaqay natiijada eedo musuq maasuq iyo garmaqallo kala duwan oo in muddo ah soo socday oo maxkamadda gobolka banaadir ay xirtay dhageysigooda ugu dambeynna lagu dhawaaqay go-aanka maxkamadda iyadoo xubno lagu xukumay sanado qaar markaa lagu waayay eedihii xafiiska xereelinta kusoo eedeeyay oo xorriyadood dib loo siiyey dhinaca kalena gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimca alamadaale oo tababar usoo xiray cutubyo kamid ah ciidamada ilaalada deegaanka ee xamar ayaa kula dardaarmay inay ka qayb qaataan sugidda amniga ka shaqeynta nabadgelyada iyo si guud in dadka la macaamilkoodu ay wanaajiyaan maadaama markaa la rabo mas-uuliyadda inay ilaaliyaan waxa loo igmaday gudoomiyuhu wuxuu sheegay in muddo kadib burburkii kadib la suura geliyey inta bar loo soo xiro ciidamo markaa kamid a ah kuwa ilaalada deegaanka oo muhiim u ah sugidda amniga waa kan gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale waxaa sharaf noo ah maanta in nasiib u yeelannay inaan maanta halkan ku soo gunaanadno tababarkii muddada saddexda biloodeen soo socday qalinjibintoodii maanta inaan goobjoog u ahaano annagana ilaahay sabab nooga dhigay farxaday noo tah waxaan nasiibkaas ka leh taliyaha ciidanka boliiska oo wakhtigiisa ay ku soo aaday taliyaha akademiyada mukhtaar gaabow taliyaha ciidanka ilaalada deegaanka taliya carabow iyo ku-xigeenkiisa ee akhyaarta kale halkaan fadhiday annagaba iyo taliyaha qaybta guud ee gobolka banaadir master mahdi ayaa maaragtay nasiib u yeeshay inaan halkaan wada joogno oo annaga ay wakhtigayna ay ku soo aadana sharaf ayay noo tahay waana ku mahadsantihiin sidaasi la lamida ah waxaan u mahad celinayaa ka soo qaybgalayaasha soo camir halkaan ee sharafta iyo quruxda muujina maanta haween la sheegi maayo taliyaysulu baa bilaabay markuu fiirsho wuxuu ihi gabdhaha shawcaan moodaa inuu gabdha cadcad ku arkay gabdhaha dhexdooda guddoomiye jawaahir waa ku mahadsan tahay sida qiimaha badan odugu soo qayb gasheen intaa kadib ciidanka ilaalada deegaanka ahmiyadda uu leeyahay dalkan iyo dadkan iyo gaar ahaan caasimadda soomaaliya taliya carawow ayaa ka sheekeeyey iyo taliyaha booliiska waxba igama baahna inaan dib ugu laabto waxaanse leeyahay ragga cusub ee loo xiraayo waxaan rabnaa isbeddel la taabo karo inay la yimaadaan iyo mas-uuliyad ilaahay isagoo ka hadlaya ammaanada wuxuu leeyahay in allaha yaamurukum an tu-addu ammaanaati ilaa ahliha waidaa xakamtum bayna annaasi an taxkumuu bilcadli ayuu leeyahay ilaahi subxaanahu wa tacaalaa ilaahay wuxuu idin amrayaa inaad ammaanada u celisaan ehelkeeda dadka ehelka u ah in loo celiyo marka idinka ayaa ilaahay idinka dhigay waxaan rabnaa marka mas-uuliyaddaasi inaad gudatiin ayaan rajaynaynaa insha allah sidaas in la mid ah shalay waxay aheeda bisha labaiyo tobankii rabiicul awal ama bishii mawluuday shalay aheeday maanta oo khamiis ah in laydin xira iyadana waa fursad kale idinta intaas markaan ka tagno mahda baambayda muusikada ayaa haddaay hees ay qaadaysay ayaa waxay ka mid ahayd heybad waxaad ku leedahay dalkaaga hooyo waana lama huraane dalkaaga waxu qabo marka haddii dalkaaga hooyo ay caddahay inaad haybad ku leedahay oo shaki kaaga jirin inaad wax u qabato waxaa qayb ka ah mas-uuliyadda ku saaran inaad si daacada ah aad u gudato awoodda aad leedahay inaadan ku takrifalin dadka shacabkan inaanu kula takrifalin awoodda ayaa waajibaadka koowaad ee ku saaran ah maanta awoodaad leedahay qorayaad haysataa garaadaad haysataa mas-uuliyadaad haysataa waa lagugula xisaabtamayaa beritana waa lagu weydiinayaa waxaa la rabaa inaan lagula xadgudbin dadka ee si aadaab leh ee asluub leh ummadda loola dhaqmaa la rabaa taasna waa waajibaad cid walba saaran gaar ahaan dadka maanta loo soo xiraayo ayuu si gaara ah u saaraya gudoomiyaha gobolka banaadir ah duqa magaalada muqdisho yuusuf xinjib caali madaale ayuu ahaa weli barnaamijka kulanka ad degeysanaysaan keenan oo ad nagala socotaan dhegeystayaal aa weli barnaamijka kulankaad degeysanaysaan keenana waad nagala socotaan dhegeystayaal markaana xukuumadda kurida waqooyi ayay sii daysay askari ulasha dalka mareykanka kaasi oo in muddo ay hayeen waxaanu dib ugu noqday askarigan wadanka mareykanka travis keng inka lagu magacaabo ah askari kamida ah ciidamada dalka mareykanka askartooda ayaa waxaa markaa laga sii daayay kurida waqooyi isagoo oo markaa dib ugu noqday haatan dalka mareykanka kadib markii inka badan laba bilood uu ku jiray gacanta xukuumadda pyongyong waxaa ninkan laga qabtay xadka dalalka kuuriyada koonfureed iyo kuuriyada waqooyi ay wadaagaan iyadoo muddo laba biloodna markaa ay hayeen xukuumadda kuuriyada waqooyi qoraal ay soo saartay waxay ku sheegtay inay dalka ka saartay oo ka ceerisay kadib markii ay sheegeen inay soo gabagabeeyeen baaritaano la xiriira sababaha keena in ninkan dalka uu soo galay iyo siduu kusoo galayba waxayna sheegeen in baaritaanadu ay soo gabagabeeyeen waxaa ugu muhiimsan waa inaynu soo afjarnay baaritaanada ninkan askariga ah waxaynu go-aan ku gaarnay inaynu dalkeena ka saarno travis king waa askari kamid ah ciidamada waddanka mareykanka kaasi oo si sharci darra ah kusoo galay xuduudayada ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay xukuumadda pyongyong oo ay qoreen warbaahinta kuuriyada waqooyi ninkan ayaa waxaa muddo laba bilood gacanta ku hayay in ka badan xukuumadda kurida waqooyi iyadoo la og yahay halka ay kala taagan yihiin marka la eego khilaafka u dhexeeya mareykanka iyo sidoo kale xukuumadda kuuriyada waqooyi waxaana markaa mareykanka ay sheegeen inay soo dhaweynayaan oo ay ku faraxsan yihiin inuu dib u helo xorriyadiisa tavares king oo isagu ahaa askari kamid ah ciidamada mareykanka oo in muddo gacanta ugu jiray xukuumadda pyongyong oo ugu dambeyn xorriyadiisa helay dhinaca kale xogayaha guud ee jamciyadda qurmaha ka dhexeysa antonio guteres ayaa waxa uu ku dooday in looga baahan yahay beesha caalamka dhammaantood inay garab istaagaan xukuumadda baakistan sidii ay uga soo kabsan lahayd daadadkii iyo dhibaatooyinkii ka dhashay isbeddelka cimilada ee waddankaas saameeyey kuwaasi oo lagu tilmaamay musiibo ama katastrophic wax loo yaqaano oo ah daadad iyo dhibaatooyin kale oo ay keenaan ama ay sababaan isbeddelka cimilada isagoo ka hadlayay shirka golaha ammaanka ee qaramada midoobay master antonio guteres waxa uu sheegay in looga baahan yahay dhammaan beesha caalamku iyo guud ahaanba in la garab istaago xukuumadda islaamabad ee bakistan si ay kaga soo kabsato dhibaatooyinka dalkaasi haysta ee dhanka dhaqaalaha arrimaha bani-aadantinimada iyo dhammaan xaaladaha kale ee jira wuxuu sheegay in markaa xaalad adag ay ka jirto bakistan loona baahan yahay markaa in xal loo helo dhibaatada ka jirta wadanka daadka ku dhuftay bakistan sanadii waxay sababeen markaa dhimashada in ka badan kun iyo toddoba boqol oo ruux sidoo kale waxaa burburay oo ku burburay daadadka iyo roobabkaaba laba milyan oo guryo waxaana xaaladu ay noqotay mid kasii dartay maadaama xukuumaddu aysan u hayn dhaqaalo fara badan oo ay wax kaga qabto dhibaatooyinka iyo xaaladaha adag ee ka jira waddankaasi bakistan waxaana xogayaha guud ee jumciyadda qurumaha ka dhexeysa antoni guteres uu shirka gole ammaanka ee qaramada midoobay ka sheegay in loo baahan yahay in marka dalalka guud ahaan ay isku dayaan inay wax ka qabtaan xaaladaha ka jira wadankaasi bakistan dhinaca kale waxaa laleeyahay rajab tayib erdogan waa madaxweynaha dalkaasi turkiga wuxuu ku guuleystay in markaa isaga oo markaa ilaalinaya danihiisa iyo danaha saaxiibada kale ee caalamiga kala dhexeeya inuu isku wado ruushka iyo ukrain kuna wado siyaasad isku dheeli tiran hogaamiyaha wadanka turkiga rajab tayib erdogan ayaa isagu waxa u muuqdaa mid markaa isagoo ilaalinaya danihiisa qaranka tarkiga inuu welina markaa u muuqdo mid markaa saaxiib dhowla ah hogaamiyaha ruushka valadimir putin sidoo kale kan ukrein oo aanay wax badan oo khilaafa ka dhixin iyadoo horey uu kala shaqeeyey in ruushku uu ogolaado in markaa arrimaha qutulduruuriga aan la siyaasadeen oo heshiiskii waxdhoofinta waxsoo saarka ukrein uu horey garwadeen kaga ahaa turkiga isagoo kaashanaya qaramada midoobay horey uu dhaqangal u noqday master erdogan waxaa la aaminsan yahay inuu ku guuleystay siyaasad isku dheelitiran oo dhexdhexaada ah inuu ku kala wado dalalka reer galbeedka ruushka iyo sidoo kale dalka ukrein oo iyagu laftirkoodu xurguf xoog leh ay ka dhexeyso ruushka iyo ukrein oo in muddo ah markaa dagaalamaya waxaana la sheegayaa in markaa siyaasadda uu ku wajahay ay tahay mid markaa baalansid ah ama mid markaa laga fiiriya dhan walba oo weli haatan aysan jirin wax dhibaato ah oo turkiga kasoo gaaraya khilaafaadka reer galbeedka iyo ruushka u dhexeeya weli barnaamijka kulankaad degeysanaysaan kayanina waad nagala socotaan dhegeystayaal aabo hee aabo raadiyaha kulmiye ii saar haya keen inta haboon cabdulaahi ama haboon cabdilaahi faarax iyo cabdi salaad aadan beerdalacshe si boqol lix iyo lixdankii dhextaalka barnaamijka kulanka k n ay ahayd hiise kale iyo warbixino kale ayaa noo soo socdaa balse markan waxaad kusoo dhawaataan dhegeystayaal xubintii maantoo kale maxaa dunida ka dhacay luul maxamuud aadan ayaa la diyaara mahadsanid cabdicasiis waa khamiis taariikhduna waa sideedii labaatanka bisha sebteembar sanadka labada kun waa maalinta laba koowaad ee sanadka waxaana ka harsan sanadkan boqol cisho haddii alla idmo dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa ka mid a ah maanta oo kale sanadkii labada kun al-shabaab ayaa ka baxay guud ahaan magaalada kismaayo isla maalintaasina waxaa magaalada muqdisho lagu aasay meedka allaha u naxariistee weriye cabdiraxmaan maxamed cali oo ahaa weriye ciyaaraha ka faalooda oo shalay oo kale meedkiisa oo qoorta ka go-aan laga helay degmada hiligwaa ee magaalada muqdisho maantaoo kale sanadka markuu ahaa kun lix boqol boqortooyadii cusmaaniyiinta ayaa la wareegay caasimada dalka griiga ee atanis maantaoo kalena sanadii kun sagaal boqol iyo tobankii ciidamo ingiriis ah ayaa boqortooyadii cusmaaniyiinta ka qabsaday magaalada alquud ee bariga dalka ciraaq maantaoo kalena sanadkii kun sagaal boqol soddon sagaalkii dowladihii jarmalka iyo soofiyeedka ayaa kala qaybsaday dalka poland maanta oo kale sanadkii kun sagaal boqoliyo kontonkii dalka induneisiya ayaa kursi laga siiyey golaha guud ee qaramada midoobay maanta oo kale sanadka markuu ahaa kun sagaal boqol lixdan kowdii ciidamadii xilligaasi ee dalka siiriya ayaa la wareegay talada dalkaasi waxaana isla maalintaasi lagu dhawaaqay in dalka siiriya uu ka madax banaan yahay dalka masar maantaoo kale sanadkii kun sagaal boqol hogaamiyihii falastiiniyiinta yaasir carafaad iyo ra-iisul wasaarihii yuhuudda ayaa kala saxiixday heshiis daarta galbeed falastiin loogu wareejinayay ugu dambeyntiina maantaoo kale sanadii kun sagaal ururka taalibaan ayaa dilay madaxweynihii hore ee dalka afghanistan maxamed najiibullah oo talada dalkaasi hayay inta u dhexeysay sanadadii ilaa iyo guud ahaana waa xubintii maanta oo kale maxaa dunida ka dhacay markaana aan dib idinkugu celiya cabdicasiis beereed iyo qeybaha ka harsan barnaamijka kulanka k n n way mahadsantahay socodsiinaysa xubintii maantoo kale maxaa dunida ka dhacay warbixinada kale barnaamijka haddii aynu eegnana booliska dalka sbeyn ayaa baaraya raadinayana xarunta ay leeyihiin guddiga garsoorayaasha ee kubadda cagta ee sbain kuwaasi oo qeyb ka ah baaritaanada ku aadan in markaa ay ku lug yeesheen eedar la xidhiidha musuq maasuq sidoo kalena inay dhaqaale ka qaateen kooxda kubadda cagta ee barcelona ee ka dhisan horyaalka dalkaasi isbaanishka cambeni uu leeyahay mid ka mida ah garsoorayaashii hore ee isbaanishka kaasi oo lagu eedeeyay inuu qeyb ka ahaa musuq maasuq uu ku kacay iyo inuu dhaqaale ka qaadan jiray kooxaha isbaanishka gaar ahaan kooxda barcelona uu faragelin jiray go-aamada la xiriira garsoorayaasha kubadda cagta sbain xeer ilaalinta wadanka isbaanishka ayaa sheegtay in kooxda looga shakisan yahay inay malaayiin doolar siisay kambani uu leeyahay jose maria inragues nagrera kaasi oo ah madaxweyne ku-xigeenkii hore isbaanishka kubadda cagta xiriirka kubadda cagta isbaanishka gaar ahaan qeybta garsoorayaasha ama guddiga garsoorayaasha intii u dhexeysay sanadihii ilaa kaasi oo la sheegay inuu isku dayi jiray inuu saameyn ku yeesho go-aanada garsoorayaasha ciyaaraha isbaanishka ee kooxda barcelona ay ciyaareyso barcelona ayaa waxaa marka ku socda baaritaano la xiriira kiiskan iyadoo maxkamadu ay amartay ama xeralinta isbaanishku ay amartay in la baaro mid midna loo baaro xubnaha ku jira guddiga garsoorayaasha isbaanishka taasi oo ku aadan in markaa la xaqiijiyo in kooxda barcelona ay ku lug leedahay eedeynta la xiriirta musuq maasuqa ee ku aadan inay dhaqaale siin jirtay kambani uu leeyahay nagrera sidaana waxaa markaa fartay oo amartay in baaritaanka lasii ambaqaado lana dardargeliyo garsoorka iyo xeralinta wadankaasi isbaanishka guddiga loo yaqaano guardia civil police force oo iyagu markaa qaabilsan baaritaanada arrimahan ayaa waxa ay markaa xarun ku leeyihiin halka loo yaqaano las rosas oo ka mid ah magaalada madrid ee caasimada dalka spain iyagu waxaa la rajeynayaa inaysan qayb ka noqon eedeynta sida la sheegayo oo afyeenuhaleyna uu sheegay bishii maaj xeerarinta iyo garsoorka dalkaasi sbain ayaa kooxda barcelona iyo sidoo kale xubno horey uga mid ahaa madaxweynayaasha wadanka ama madaxweynayaasha kooxda barcelona oo ka mid ahaa josep maria patemo iyo sandro rosell negriera iyo wiilkiisa iyo sidoo kale ninka uu dhalay oo markaasna lagu magacaabo javier enrogues negriera dhammaantood waxaa lagu eedeeyay inay ku log yeesheen eeda la xiriira musuq maasuq waana arrin dhaawici karta sumcadda kooxda kubadda cagta ee barcelona haddii ay dhab noqotona waxay wajihi kartaa barcelona ganaax aada u adag iyo sidoo kale arrimo kale oo laga gaari doono go-aanan ay ka qaadan doonaan xiriirka kubadda cagta ee isbaanishka markana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan xubintii kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonayna adna habartayni ninkii arooso adeerkayna lee waaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiya allay leedahay war kalemaanay war ma haysaane dhuusamaraabtii ka dhacday waa la yaabay madaxtooyadii rinjiusuban la mariyey war muu wafti caalamayaa booqday aryaadaha madaxtooyada galmudug horey u weyneed haddana ma la sii weyneeye war mashaakira ku soo laabtay war madaxtooyada dhuusamareeb haddii xuskii mawliidka lagu qabtay maxaad ula yaabaysaan waa dhaqane war qaraxyadama mawliidka la maaganaayeen war warkayga dhex gelinina waxaan dhihi lahay shabaab dhuusamareeb mar kastuu u dhowaado dhimashaan xad lahayn iyo dhaawac buu la kulmaayo ma dhex aadi karaane dhabayaasha imaada dheef haduu ka cunayo ha ku sii dhugdhugleeyo waroraa waxaa loo yidhi dhubuqdhubuqu hore dhammanhays dambay cagtii joogsan weydaa marba ceeb la kulantaana waa layidhi soo joognigii laweyna soo jiifaa laga helaa ololadan diindeerna jilbo mar ayaan la haraantiyey war calaa kulli xaal shabaab gobollada dhexe iyo galmudug iyo dhuusamareeb dhakafaarka ay ka qaadeen waa la yaabay dharbaaxooyinkii ka raacayna ka soo waaqsan maayaan hadday inta qarax soo raraan oo dadka la dhex yimaadaan oo bug ku ay ummadda ku lay jireenna rag duurka uga hortegaya oo isku dhigayaa yimid aryaadhaha raggaasu go'aanay qaateenoo waxay isku dhaarsadeen aandhintoo aanse dhaawacme dhulkayga dheelku dhiibi dhima aan dhinto aanse dhaawacme dhulkayga dheel ku dhiibima war cabdulla waxay kala dhaheen eh. dhallaankeeniyo carruurta shabaabku ku dheeli maayo warana wali dheegi jiray eh. dhulka qoda hoos u dhaadhaca ah, aynu dheregne warmadee warmoogaatee eh. qaraxaa isku dhigaya aryadhahaanna waxaan maqli jiray dhudhun la maala waa kan dhallin shaqaysa waa tan dhaxal la reebaa waa kan waagii hore waxaa ogeed dadka lagu dhiirigelin jiray hala shaqaystee hadda waxay maraysaa ninkii dhoofku yimid baa geeridu dhibaysaa wakhtigii dhammaayo wuu dhaqaaqi doonaa war waxaa kaloo la yidhi dhabbahaan marayna u dhaadhacaya libintee kii dhacsaali rabayow dhexda suunka ku adkee yaan la dhici timin war bislow waxaa kaloo la dhow kugu ya warwalii kale neegi jiray adduunyada waa dhibley dharaar markay ku seegta dhaxdaa mara laga xuydhaa eberwaymadayowma taasaa keentay aryaadhaha war ma haysiina ilmihiin shabaab soo qaldi oo baabuurta qaraxa u soo dhiibi jireen oo ay dhihi jireen qaraxa jinnadaad ku gelaysiin rag cibaadadu dhab ka tahayaa isu dhigay ayaan dhoweed waa ogeedeen laaska cameey axmed fiiqane iyo maxamed cumar tay dhigeen baabuurkii qaraxa sida mugow joogsa xirfadiisana waa kuwii bannaanka uga hortega hadda ka horna waa ogeedeen guriceel nin miina ku xidhan tahay igaarinoo lamada gacan qabtay berigana heeldhuusa mareeb meel toban kilomitir u jirta ay lama baabuur oo qarax sidoo ordaysa uga hor tageen mugay baabuur ay ku horgooyeen midna sabanay hug ku siiyeen hadda lamadi baabuur bannaanaan magaaladaba u dhowaynay ku basbeeleen hadda lamada naftii hure ee labada naftii halliga ka hortaga waxaa la kala yiraa ow gallad dhuxul hoosa gale iyo cabdishakuuroon magaciisoo saddexan dib idinkaga soo sheegi doonno hadda weliba waa nool yihiina ku bishaarays dhahee war la yidhi kooxdii diiratadu qaraxyaday direen haddii laga dalfiya iyagoon cid dilin wallee waa dumeen war shabaab iska dhicintooda in lagu dhiiran karo oo isnaan waxba doonayn awalba gobolada dhexaa laga bartay haddana waxaa laga bartay qaraxyadooda loo maara waayey habka looga hortago allah u naxariistay hadda ka horna jenaraal galaal wuxuu khawaarijta u sheegay gobollada dhexe waa laga duulahay laguma soo duulo ciddii ku soo duushana inay ku jabi doonto uu sheegay marka nimanku waanadaas hadda ka hor waa qaadan waayeene hadda ma quusteen waar walla weynay waxaan maqli jiray waanadu ma deeqdo dadna way celoobeen aryadhaha war iyo dhammaantiis igaartaanu si ay tusaale ugu naqdaan askarta kaleoo nafsood hurayaasha madaxweynihii maadaaman uu dhuusamareeb joogo inuu abaal mariyaan ku tali lahaay cabdulow sidaas sheegta weyaaniga waxay ila tahay dhiirinaanta askartu mar kasta waxay ku xiraan doontaa hadba geesigii dadaala sidii loo abaalmariyo war dowladu ayadaa idinka ildheeroo waxay yeeli lahayd meelay u yaaliine cabdiraxmaan geeda qorow guddoomiyaha dhuusamareeb oo meesha qaraxyada looga hortegay ka hadlay wuxuu yidhi anigoo dowladda ka wakiilaha waxaan ballan qaadayaa wiilashii qaraxyada fashiliyey si degdega ah in loo abaalmari doono war qaraxii lahasgacme ee wiilishii ka hortagay madaxweynaha gelmudug qoorqoor wuxuu yidhi taalaan u dhisaynaa ehelkoodana maamulka xuquuq ay ku leeyihiin intay gelmudugu jirto war ragga dhiiraday oo qaraxyada isu dhigay waa badan yihiin korneyl cabdinaasir maxamuud muuse cawl oo ka tirsan ciidanka booliska isaguba hadda ka waa kii isu dhigay weerarkii qaraxaayo hutel weeliye ka dhacay kuna dhaawacmo ilaahay ka badbaadiyey marka waxaan la yaabanahay maxaa loo dallacsiin waay waa tabuul laga dhigay waa reer farmaajo qarax laga hortagay cidna kumay dallacsiin wargeystayaasha dadaalay waa badan yihiine cagmadhigaba waa kii isku duubay nafta ahligihii qaraxa la dhex ciidanka kuliyadda jaalasiyaad wiilashii gobolka banaadir bastooladaha ku dagaalamayna waad ogeydeen hibaad cali dasar iyo raggiisii keligood isxilqaamay iyagoon dowlad garab ka haysanna waa ogeydeen ogeydeen nabadan cilmi hagar iyo raggiisii reer hiiraanna waad ogeydeen marka cid kasta oo soomaali ahoo waxgarata waxaa waajib ku ah halyeeyadaas inay xusto oo ay u ducayso oo taariikhda baal dahab ah looga qoro calaa kulli xaal idinkoon isdaalin waa tii hore loo yidhi abaal ninkii galaaba in loo gudaa garweeye cabdullah waxaa kaloo la yidhi ruuxa gaalaa abaal mar baa loo guda war waxaa kaloo la yidhi allahayow nin daacada allahayow nin dalina deeqdaada aryaadhaha qoloba abaalmarinay leedahaye eh. samigay cabdulana khawaariijta wuxuu yidhi eh. wuxuuga buuxa baalmaadow eh. biliiliiqiiya dilya bob wuxuuga buuxa baalmaadow biliiliiqiiyo dilya bob waar walloweynay abaalgudkooda markaa waa in laga dhigo eryaeryaeryaeryaerya war abaalmarina dad qaadinay maqlaysaan mar kale maraykanka wuxuu lacag dul saaray nin la yidhaahda abuukar cali aadan oo la yidhi wuxuu ku-xogeen u yahay amiirka al-shabaab dad badan nin laaya waayaana la yidhi marka ciddii rabta inay abaalmarin qaadato madaxda khawaariijta oo la dul saaree meeshaay ku jiraan soo sheegaan war maraykanka laftiisaan lacag ogolayne markuu kuwa waaweyn oo godadka ku jira noo dirayo kuwan maalin kasta duurka laga soo qaqabanayo muu lacagta ku bixiyo hadduu wax ogol yahay war kuwaas lawakuleyda ah cali jaytaa bixinaya kalamaani war ma haysiine raggii musuqa ku eedaysnaayo ayaantaan dacwadooda maxkamadda ka socotay eh. qaarna waa la xukumay qaarna dembi waa lagu waayaa la yidhi oo waa la sii daayey qaara ayagoo maqan la xukumay kuwa maqan iyo kuwa joogana eh. waxba waa laydinku waayey waana fasaxantiinaa la yidhi marka raggii cararay oo cadaaladda aamini waayey maanta dembi ma lihidin in la yidhaha soo ma dhici karin oo iyaga iska biqleeyeen war wasiirka hore arrimaha gudaha xildhibaan cabdiraxmaan odow waa wuxuu yidhi eh. ragga musuqa lagu eedeeyey oo dembiga lagu waayey shaqooyinkoodii hore waa in lagu celiyo sababtoo ah inay aamin yihiin caddaatay war walla weynay sidee wixdii ka yihiin waa la xidhay waa la xukumay waa la sii daayey shaqadii waa laga qaaday shaqada ha lagu cesho waa dhintay waa fakaday ayaa ku haystaana mannagaa waala mise baa laga heesayaa warwaaqle war mahayto buntland weliba lakogobade laqandhalada dalku suudaan oo daa'ishka tirsan waarkaa maxaa waalay hadduu dagaal raba suudaan buu dagaal ka socdaae warkaas dagaal sokeeyuu u yaqaan soomaalida inuu baabiyana jihaad buu u arkaa war dabka hamutulhamajtuba qaf waxay u leedahay janadoonadka aha hore loo yiriye buntland waliba sheegday daa'ish inoo ajnabian badan yiin weliba itoobiyaanoo yubku ewaleeri marka waliba liyaabana amhaara yeela dagaalku dhah sooda suudaan yeela dabdya hurohaaya ma iyoon iska dhah waayna un haniin doonadan war walla weynay war ma haysaane guud ahaan dalka jabuuti dhulgariir baa laga dareemay baa la yidhi dee shaqaalihii dowladda iyo ardaydiina waa la fasaxay baa la yidhi dee somalilan xuduud bay la leedaho daris bay la tahay waaqlow mayniidaraaw mayniidaraaw mawlow ma'budow megentama ertaana waarmadayow jabuuti welina ma ixtiraafinana naga sugu warka dee waa walaalaheena ilaahay ha badbaajiyo war soomaalidu meelay joogtaba masiiba allah ka badbaadiyo waan walibana wixii ku dhaca isaga kasbadaha la yidhi dib ha isugu noqoto ilaahay ka cabsato war xildhibaanada gobolka oodal ee somalilan waxay dhaheen tartanka madaxweynaha waa in loo sinaadaa dastuurkana la furay dhaheen wal xildhibaan maxamed abibiyaa jamhad samaysanaya war gobolka oodal daahir riyaalaha hadda kahor madaxweynaha somalilan soo noqdaye dastuurkaa la furo markay leeyihiin ma sharci u diidayaa jira war lamba aylikagadiina indusliyadda baangamudoohay war buntland iyo somalilan gaadhaan laascaanama ku heshiiye weliyo cali may gaadhin war oog lama dhaafin wareysasi waxay dheen maamulaan samaysanay waaqlo ictiraafka maragtiimiya waana degdegintaa ilaahay baa wax kaa oranaye war kalemaanay war mahaysaana waxaa la yidhi dunidu waa yaababley dusheeda markii la yimid darraad shalay iyo haddiyo ilaa dabankaan la yahay dantiisa qof wada oo ma jira dooqiisnin helay markaad dhanka daarisaba docbay ka faruurantaa ayaama kolkay degtaba duufaanno horlaababada ladnaantu maddaa intoo xilligu waysdaba socdaa dadaalkuna waa muhiim mar kale aan digarogtoo dubaha meeshaan la rabo finiin kaga duuliye diraac adigoo u nugul dadkaagu abaar fadhiyo dunyadu kaa ooman tahay daruurtu mar bay gaftaa halkaad ku ducaysato darkoo weli kaa engegan mar bay ku da'daa ileen dhul daaqsima kaa fogiyo dal aadan u guuri karin wakhtiga daran ee yimaad ogow dirac iyo aftaha door ma wanaajiye duruuf iyo maalinkaa dar eebba u liicsan tahay waayaha dalanbaabigaa diihaalka mar bay ileen intaad kala daadsan tahay doqoni kugu wiirsataa warmaynka dara wayti deb markau meel kale adoohu ka liiqaaye dub waa iskala dhacdaa madax daayin abadkeede waar madayow dab markaan ku joogsadaan damqadaa daad markuu iqaadaan ka durka dani markay geysaan dabagala doqonee debkaabe nawal eri xubintii kalmaan aad maqlayseen gudahaan waa inay intaa dhegeystayaal barnaamijka kulanka k n kala socoteen k nn gabagabada barnamijka waxaa kaga tegay heesu ku cabdiqaadir yuusuf bagaag heystii galeyr intaa barnaamijkan lama igu kumi doono nabadgelyo galowga iyo haadi argooni meeraba waxaan lagama waayo dadkuu gariira galowga gurxan lagama waayo dadkuu gariira qurux goobeediyo aybaad gaar ahaaneed ulaaw koseeyo geedigood ku dhaafee ada qurux goobeediyo aybaad gaar ahaaneed ulaaw koseeyo geedigood ku dhaafee geesiyoon biqine dhambaal gaar ahaaneed gaarsii warkaygo gacantaada uga dhiib gaarsi warkaygo gacantaada ugadhiib tahay go'an roob ku hooriyo idaaho caliilaan ole orod ku dhaafoon haraad geesta ula dhacay adaa geesiyoon biqine galayruhowada geesiyoon biqine galayrowada dambaal gaar ahaaneed gaadhsii warkaygo gacantaada uga dhiib dambaal gaar ahaaneed gaadhsii warkaygo daɗi ku nooshahay akan geedka weynlehageelgeeleen albaabkee gacalbaa ilaashee adigaha garkoodiyo guudka uga soo dego gelgelin albaabkee gacal baa ilaashee xidrigaha gabkoodiyo guudka uga soo dego adaa geesiyon biqine galaydu oowada adaa geesiyon biqine galaydu oowada mata mí.